بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قال الله ayaa wuxuu yidhi waa alxadiiث alqudsi waa xadiiث nebigu uu allah ka wariyey allah baa wuxuu yidhi man caadaa lii waliyan asalkeedu wuxuu ahaa man caadaa waliyan lii qofkii la collaytama weli aniga ii sugnaaday weligeyga qofkii la collaytama faqad aadantuhu bilxarbi waxaan ogeysiiyey qofkaas weligeyga la collaytamay dagaal inaan la dagaalamaa wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkaygu iguma soo dhowaado bishayin axabba ilaya wax aan ka jeclahay mima aftaradtuhu calayhi wixii aan ku waajibiyey qeybtan dambe nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam wuxuu uga hadlaa addoonku waxa uu weli ilaahay ku noqon karo addoonka weliga ah waxaa laga soo ishtiqaaqay weliga min alwilaaya wa huwa alqurbu waa dhowaanshaha haddaba alwaliyu waa addoon ilaahay u dhow maxaa marka ilaahay loogu dhowaadaa allah wuxuu leeyahay addoonkaygu waxa uu igu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay wixii aan ku waajibiyey inuu la yimaado haddana wamaa yazaalu cabdii addoonkaygu ka zuuli maayo yataqarabu ilaya binnawaafil yataqarabu ilaya binnawaafil inuu iigu soo dhowaana sunnooyinka xataa uxibahu ilaa aan jeclaado haddaba weligu wixii ilaahay uu waajibiyey samayntooda waa uu sameeyey wixii ilaahay uu waajibiyey ka fogaantoodana wuu ka fogaaday haddana sunnooyinkiibuu ku daray faidaa axbabtu haddaan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waxaan noqdaa maqalka uu wax ku maqlaa wa basarahu aladii yubsiru bihi iyo aragga uu wax ku arkaa wa yaddahu alatii yabtishu biha iyo gacanta uu wax ku qabanaa wa rijlahu alatii yamshii biha iyo lugta uu ku soconaa oo macnaheedu uu yahay allaah ayaa towfiiqda waafajinaa waana la toosinaa acdaadiisa oo dhan xumaantana waa laga ilaalinaa waxaan wanaag ahayn xubnihiisa ku qaba maayo waxaan wanaag ahayn fiiri maayo waxaan wanaag ahayn qaba maayo meelaan wanaag ahayn u soco maayo waxaan wanaag ahaynna maqli maayo walain sa'alanii hadduu i baryo la ucطiyannahu waa siinaa walain istacaadanii hadduu i magan gelana la uciidannahu waa magan gelinaa wamaa taradadtu can shayin ana faaciluhu taradudii can qabdi nafsi اlmu'min yakrahu lmowt waxa uu nacaa geerida wa masaa'atahu murjintiisana waa nacaa walaa budda lahu addoonka minhu min almowt mowtka waa lagama maarmaan inuu dhadhamiyo haddaba qeybtan dambe wamaa taradadtu can shayin ana faaciluhu taradudii can qabdi nafsi lmu'min qeybtan dambaa fasiray hadalkaasna macnihiis wuxuu yahay allah wuxuu xukmiyey basharka dhammaantood geeri ayuu ku xukmiyey sida allah uu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt dadkaas geerida lagu xukmiyey oo ilaahay uu doonay inay dhintaanna waxaa ka mida owliyadiisa haddaba dhimashada addoonkan uu dhimanaa waa iraadatun min allah ilaahay baa sidaas doonay wuu qadaray looxulmaxfuudkuuna ku qoray laakiin addoonkii dhimashadii weliga ilaahay ahaa addoonkii weliga ilaahay ahaa dhimashadii ma uu rabo inuu geeriyoodo ma uu rabo wixii addoonkani uusan rabinna ilaahay ma rabo meeshii marka laba iraadaa taalla allah ma rabo addoonka inuu ka murjiyo ilaan addoonkii geeridii asagaa naca ilaahayna waa naca wixii addoonkiisu uu nacab yahay oo weligiisa ah iraadadii kalena meesha waa ay taallaa oo geeridii ah taradudku marka macnihiisu waa sidaas haddaba wamaa taradadtu can shayin ana faacilhu taradudii can qabdi nafsi lmu'min qeybtan dambaa fasira oo macnaheed uu yahay addoonkii inuu dhinto ma rabo inaan anigana ka murjiyo ma rabo oo waxa uu necab yahay aniguna waa necabahay ilan waa weligeygii laakiin xugun iyo qadar ilaahay oo horeydaa jirtay oo ah naf kasta inay geerin dhadhamida waana laga maarmaan marka inuu dhedhemiyo rawaahu lbukhaari bukhaari baa wariyey hada xadiidun jaliil waa xadiid weyn ashrafu xadiidin waa xadiidka ugu sharafta badan fii awsaafi alwliyaa tilmaamaha awliyada ilaahay ay leeyihiin iyo wa fadlihim wa maqaamaatihim iyo fadliga ay leeyihiin iyo darajooyinkooda fa ahbara wuxuu sheegay nabigu sala allahu alayh wacala wasalam ana mucaadaata wliyaahi ama faakhbar allah wuxuu sheegay faakbar allah wuxuu sheegay ana mucaadaata wliyaaihi owliyadiisa la colleytankooda mucaadaatun lahu la collaytan isaga lala collaytama inay tahay wa muxaarabatun lahu iyo dagaal isaga loo caddaystay waman kaana mutasadiyan qofkii u soo joogsada licadaawati rabbi allah locolaytankiisa wa muxaarabati maliki lmulki wa muxaarabati maaliki lmulki allihii boqortooye oo dhan iska lahaa la dagaalankiisa fa huwa makhduulun waa qof garabkiisa laga baxay waman takafala allaahu bidabi canhu qofkii ilaahay u damaanad qaaday inuu asaga difaaca fa huwa mansuurun waa nin loo hiiliyey wadalika likamaali muwaafaqati awliyaaءi illaahi lilaahi fii maxabihi sababta loo difaaca maxay tahay awliyada ilaahay waxay waafaqeen allaah oo waxay ku waafaqeen waxa uu jecel yahay waxa uu jecel yahay ayay sameeyaan fa axabahum ilaahay markaa wuu jeclaaday wa qaama bikifaayatihim ilaahay wuxuu u istaagay inuu ayaga uu kaafiyo isagaa kaafiyey wa kafaahum maa ahamahum wixii murjinana ilaahay waa ka kaafiyey uma dakara kadibna allah wuxuu sheegay sifata alwliyaai asifata alkaamila tilmaamaha owliyadiisu ay leeyihiin oo dhammaystiran wa ana awliyaaa allah owliyada ilaahay hum aladiina taqarabuu ila allah waa kuwa ilaahay ugu dhowaaday biadaa'i alfaraa'idi awalan marka hore waajibaadka inay gutaan min salaatin wa siyaamin wa zakaatin wa xajin wa amrin bilmacruuf wa nahyin can ilmunkar wa jihaad wa qiyaamin bixuquuqihi intaa marka ay sameeyaanna wa qiyaamin bixuquuqihi xuquuqdiisa u istaagitaankiisa xuquuqi cibaadihi alwaajib iyo addoommada xuquuqda ay ku leeyihiin oo waajibka ah waa kuwa la yimid waajibaadkaas ama xuquuq ilaahay uu leeyahay ha ahaato ama xuquuq addoommadiisu ay leeyihiin uma intaqaluu min hadihi daraja kadibna darajadaas ayay ka gudbeen ila taqarubi ilayhi ila allah waxay u gudbeen allah inay ugu dhowaadaan binnawaafil faina kula jinsi min alcibaadaat alwaajiba jinsi kasta oo cibaadaadka waajibka ah mashruucun min jinsihi nawaafilu fiiha fadaa'ilu cadiima waxaa la jideeyey nawaafil oo ku jinsi ah oo fadli badan uu ku jiro tukamilu lfaraa'id oo faraa'idda dhammaystira wa tukamilu hawaabaha hawaabkeedana dhammaystire cibaadaadku waa ajnaas ajnaasta haddana waxaa kusii hoos jira anwaac cibaadaadku waa ajnaaso salaadu waa jinsi soomkuna waa jinsi xajkuna waa jinsi zakaduna waa jinsi tusaale ahaan waa ajnaasta cibaadaadku ay kala leedahay haddana jinsigii anwaaca kusii hoos jirto oo salaada noocyo badan ay leedahay mid sunna iyo mid waajiba haddaba wuxuu leeyahay jinsi kasta oo cibaadaadka ah sida salaad iyo soonkii oo waajibka ahaa mashruucun min jinsihi waxaa la jideey jinsigiisa xaggiisa waxaa laga jideeyey nawaafilu sunnooyin fiiha fadaa'ilu cadiim oo fadaa'il badan ay ku jirto oo cibaadaadka waajibka ah salaadiya ka mid ah salaadaas waxay leedahay nawaafil min jinsiha oo sunnooyin ah soomka waa waajib nawaafil min jinsihi ayuu leeyahay oo sunnooyin ah xajka waa sidoo kale sunnooyin uu leeyahay waa hakada tukamilu lfaraa'ida faraa'idda dhammaystiree wa tukamilu hawaabaha fa wliyaau llahi awliyada ilaahi qaamuu bilfaraa'idi wannawaafil waxay u istaageen inay faraa'idii nawaafishii labadaba gutaan fatawallaahum ilaahay waa tawalliyey wa axabahum waa jeclaaday wa wasahala lahum wuxuu u fududeeyey kula ariiqin waddo kasta yuusiluhum oo gaarsiiyey ilaa ridaahu raalli ahaanshihiisa wawafaqahum ilaahay waa waafajiyey wasadadahum waa toosiyey fii jamiici xarakaatihim dhaqdhaqaaqooda oo dhan fain samicuu samicuu bilaah hadday maqlaan maqalkooda ilaahay baa toosay samicuu bilah macnaheedu waa saas ay sadad allaahu samcahum wa in absaruu hadday arkaanna falilaahi ilaahay baa aragooda toosina wa in badashuu aw mashow hadday wax qabanayaan ama ay soconayaan fa fii taacati illaah taacada ilaahay ayay wax ku qabanayaan ama ay soconayaan wa maca tasdiidihi lahum fii xarakaatihim ayadoo ilaahay xarakaadkooda uu toosiyey oo wanaagga u waafajiyey jacalahum haddana ilaahay wuxuu ka dhigay mujaabi dacwa kuwo baryadooda la ajiibo in sa'aluuhu allah hadday baryaan acطaahum ilaahay waa siiyaa masaalixa diinihim wa dunyaahum wixii adduunkooda iyo diinkooda waxu taraa oo dan ay ugu jirto wa in istacaaduuhu hadday magan galaanna min ashuruuri acaadahum ilaahay waa magan geliyaa wa maca dalika iyadoo saasay tahay latafa bihim fii kulli axwaalihim axwaashooda oo dhan ilaahay waa u turay walowlaa annahu qadaa calaa cibaadihi bilmowt haddii ilaahay addoommadiisa geeri iyo dhimasho uusan ku xukmin lahayn la salima minhu awliyaa'uhu awliyadiisa ayaa ka badbaadi lahaa cid ka badbaadi hadday jirto ambiyadiisa iyo awliyadiisa ka badbaadi lahayd liannahum yakrahuunahu maxaa yeelay owliyadiisu mowtka waa necab yihiin limashaqatihi dhibka uu wato iyo ciidamatii weynankiisa iyo kurbada uu wato wallaahu yakrahu masaa'atahum ilaahayna owliyadaas ka murjintooda waa necab yahay walaakiin lamaa kaana alqadaa'u naafidan laakiin markii qadaha ilaahay u ahaaday mid fula kaana laabudda lahu minhu ayaga waxaa laga maarmaan ah inay mowdka dhadhamiyaan kaana laabudda lahum owliyadii waxaa laga maarmaan ah minhu mowdkii inay dhadhamiyaan fabayana fi hada alxadiid wuxuu ku caddeeyey sifata alowliyaai wa fadaa'ilahum almutanawica iyo fadaa'ishooda kala noocnooca ah wa xusuula maxabati illaahi lahum iyo jacaylka ilaahay inuu u xasilay allatii hiya acdamu maa tanaafasa fiihi lmutanaafisuun maxabada ilaahay oo ah dadka tartama waxay ku tartamaan waxa ugu weyn wa annahu macahum waxaa kale oo u cadday allah inuu owliyad owliyadaas macooda uu yahay wanaasiruhum kan u gargaara inuu yahay wa mu kan taageera wa musadiduhum kan toosinaa wa mujiibu dacawaatihim baryooyinkoodana midka ajiiba inuu yahay wayadullu hada alxadiidu xadiidkan waxa uu tusinaa calaa ihbaati maxabati illaah maxabada ilaahay sugitaankeeda sifatu lmaxaba inay thaabita lilaahi ay tahay wa tafaawutuha liowliyaa'i bixasabi maqaamaatihim iyo maxabadaas owliyada inay ku kala sarrayso mid kastana maqaamkiisa hadba inta uu la eg yahay ayo jacaylka ilaahay uu jecel yahay uu la eg yahay waana soo marnay maxabada ilaahay inay tahay darajaadu ay kala sarrayso kala sarrayntaasna waxay ku xidhan tahay addoommadu acmaasha ay sameeyaan sida ay ugu kala dheereeyaan wa wasafa annabiyu sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam wa wasfu nabiyi dheh nabiga tilmaantiisa sala allahu alay w slam liowliyaai illaahi owliyada ilahi uu ku tilmaamay biaddaa'i alfaraa'id faraaisha inay gutaan waliktaari min annawaafil mutaabiqun wasfigaas wuxuu mutaabaqaynaa oo uu la mid yahay liwasfi illaahi lahum biliimaani waataqwa tilmaanta ilaahay ayagu uu ku tilmaamay iimaanka iyo taqwada wuxuu leeyahay tilmaanta owliyada ilaahay uu ku tilmaamay iimaanka iyo taqwada ayaa waxay mutaabaqayna oo ay la mid tahay tilmaanta nebigu owliyada ilaahay uu ku tilmaamay inay waajibaadkana la yimaadaan sunnooyinkana ay raaciyaan fii qowlii ilaahay uu ku tilmaamay alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim cabsi korkooda maan walaa hum yaxzanuun mana walwalaayaan tiiraanyoon maayaan allah waa tilmaamay wuxuu ihi aladiina aamanuu waa kuwa iimaanka laga helay wa kaanuu yattaquun cadaabkiisa iyo caradiisana ka gaashaanta fa kullu man kaana mu'minan qof kasta oo mu'mina taqiyan kaana lilaahi waliyan qof kasta oo mu'mina oo taqi ah waa weli ilaahay lianna aliimaana yashmalu alcaqaa'id maxaa yeele iimaanka caqaa'idda ayuu shamliyaa wa acmaala alquluub iyo waljawaarix wataqwaana tarku jamiici almuxaramaat wataqwaana waxay shamline tarka jamiici almuxaramaat waxyaabaha xaaraanta o dhan in laga waa ama haddii kale wataqwaana tarku jamiici almuxaramaat waxa xaaraanta o dhan waa in laga fogaado wydul calى asli cadiim xadiisku waxaa kale oo uu tusinaa asal weyn wahuwa ana alfaraa'ida asalkaas wuxuu yahay faraaisha muqadamat calى اnawaafil inay ka horeydo sunnooyinka wa axabu ilى اllahi faraa-ishu inay tahay midda ilaahay uu jacayl badan yahay wa akharu ajra wa hawaaban ayna ka ajir badan tahay oo ay ka abaalmarin badan tahay sunnooyinka liqowlihi maxaa yeelay allah baa wuxuu yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh waannahu cinda tasaaxumi haddii ay isciriiriyaan sunnooyinkii iyo faraaishii ishii tasaaxum waa saas qofka waqti yaraa usoo haray tasaaxumka macnihiis wuxuu yahay waqti waasica oo sunnadii uu ku tukado faradkiina uu ku tukado hadduu haysto labadoodiiba waa inuu sameeyo laakiin wakti waxaa usoo haray daqaa'iq ah salaadiina waa lagu leeyahay inuu sunaystana waa rabaa see yeelaa markaas ma sunada intuu tukadaa salaada waajibkaa ka tegay ma salaada waajibkahu ula imaanaa waa inuu waajibka la yimaado markaas waannahu cinda tasaaxumi markii ay iscidhiiriyaan oo waqti labadoodaba aan ku filnayn uu soo haro yatacayanu waxaa waajiba taqdiimu alfuruudi cala annawaafil in waajibaadka laga hormariyo nawaafisha alxadiidu saabic whalaaثuun can xakiim ibni xizaam can xakiim ibni xizaam radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalaa aalihi wasalam nabigu wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalaa aalihi wasalam albayicaani bilkhiyaar labada qof wax kala gadanee mid kastoo ka mida khiyaaruu ku sugan yahay albayicaani waa albaayic iyo almushtari qofka wax gadaa iyo qofka wax soo gadanaa labadooda bayicaan baa laysku dhahaa labadooda mid kastoo ka mida bilkhiyaari buu ku sugan yahay maa lam yatafaraqaa haddaysan kala tegin fa in sadaqaa labadoodu hadday run sheegaan oo wabayanaa ay caddeeyaan nin kasta waxa uu wato ceebtiisa buurika lahumaa fii baycihim abiicooda waa loo barakeeyaa wa in kadabaa hadday labadooda been sheegaan oo wakatamaa ceebahan ay qariyaan muxiqat barakatu baycihimaa beecooda barakadiisa waa la baabi'iyaa waa la tirtiraa muttafaqun calayh hada alxadiidu aslun fii bayaani almucaamalaati annaafica xadiidkan wuxuu asal u yahay in la caddeeyo mucaamalaadka waxtarka leh oo ummadda waxtarka u leh iyo wlmucaamalaat addaara iyo mucaamalaadka aan waxtarka lahayn oo dhibka la jooga wa ana alfaasila bayna annawcayni alsidqu waalbayaan labada mucaamalaad labada mucaamalaad kuwa waxtarka leh iyo kuwa aan waxtarka lahayn waxa u dhaxeeyahay wuxuu yahay asidqu waalbayaan run in laga sheego badeecadii iyo lacagtii qof kastana waxa uu wato ama lacag ha ahaato ama badeecad ha ahaato inuu caddeeyo ceebta ay leedahay faman sadaqa fii mucaamalatihi faman sadaqa faman sadaqa hashidan yaa faman sadaqa hadhihin faman sadaqa qofkii run ka sheega fii mucaamalatii mucaamaladiisa wa bayana caddeeya jamiica maa tatawaqafu calayhi almucaamala mucaamaladaas waxa ay ku taagan tahay oo dhan oo min alawsaafi almaqsuuda tilmaamaha laga dan leeyahay oo shaygan laga iibsanaa wa min alcuyuubi cuyuubtana sheega iyo wanaqsi nuqsaanta ku jirta fahaadihi mucaamalatu naafica waa mucaamalo waxtar leh fi lcaajili inta dunida la joogo waxtar ay leedahay oo waxtarkeedu muxuu yahay caajilka biimtithaali amri illaahi wa rasuulihi amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka ayuu qofkaani fuliyey waa nafci waasalaamati min alifmi dembina wuu ka nabad waa nafci kale wa binusuuli lbaraka fii mucaamalatihi mucaamaladiisana baraka kusoo dege waa nafci caajil ah wa fil aajila aakhirana bixusuuli thawaab wasalaama min alciqaab ajir inuu helo ciqaabka ilaahiyna ka badbaado waman kadaba qofkii been sheega wakatama alcuyuub ceebahana qarya wamaa fi lmacquudi calayhi min asifaat macquudu calayhiga tilmaamihiisa na qariya oo aan sheegin almacquudu calayhi waa badeecadaan la kala gadanaa waa shaygaan la kala iibsanaa macquudu calayhiga marka macquudu calayhiga waxa uu ku sugan yahay oo mina sifaati tilmaamo ah na qariya fa huwa kaas maca ifmihi dembigiisa marka laga soo tago mucaamalatuhu mucaamaladiisa mamxuuqatulbaraka barakadeeda waa mid la baabi'iyey wa mataa nusicat ilbaraka min almucaamala mucaamalada markii barakada laga siibo khasira saaxibuhaa mucaamalada saaxibkeedu waa khasaara dunyaahu wa ukhraahu adduunyadiisa iyo aakhiradiisa labadaba wayustadallu bihada alxadiidi xadiiskan waxaa loo daliishanaa calaa taxriimi tadliisi tadliiska iyo wax is-hoosgelinta inay xaaraan tahay ya wayustadallu bi hada lasli wayustadallu bi hada alasli asalkan waxaa loo daliishanaa calaa taxriimi tadliis tadliiska iyo waxaysuhosgelinta inay xaaraan tahay wa ikhfaa'i alcuyuubi iyo ceebaha qarintooda wa taxriimi alqishi iyo qishka inuu xaaraan yahay qishkuna waa sidoo kale waxaysuhosgelinta waalbaksi fi lmawaasiin iyo inay xaaraan tahay miisaanka in la dhimo waalmakaayiil iyo baagga in la dhimo waadirci wa gayrihaa iyo wixii la dhudhuminayay ayagana in la dhimo waxaa soo hoosgelaa waxyaabaha waaraadka lagu iibiyo sida dharkoo kale waagi hore dadee waxaa lagu iibin jiray diraac aa lagu iibin jiray waa la dhudhumi jiray hadda laakiin mitir iyo waar iyo wax lamid a lagu iibiyaa ayagana intii loogu talagalay inuu ka nuqsaamiyo inay xaaraan tahay fa innaha min alkadibi baantay ka mid tahay walkitmaan iyo qarinta waxaasoo dhan wakadalika taxriimu najash sidoo kale waxaa loo daliishanaya inay xaaraan tahay najashka najashkana waa soo sheegnay waxa uu galaa beeca la yidhaahdo yaa ku darsaday beycu man yaziid qofkii rabo inuu alaabtaas iibsado oo uu gato inuu wax siyaadiyo waa loo ogolyahay oo u yidhahdo intaasaan ku daray laakiin qof aan rabin inuu iibsado ku daritaanka lacagta uu ku daraho uu sii kordhinaa najash baa la yidhahdaan waana xaaraan loomana ogola iyo walkhidaaci fi lmucaamalaat mucaamalaadka in la ysku khiyaamo la ysku dhakro wa talaqi aljalab iyo dadka safarayda in laga hortago liyabiicahum si uu wax uga gado ayagaa oo yashtariya minhum wax uga soo gato jalab waa dadka safarayda ah dadkaa safarayda ah oo magaalada aan deganayn oo baadiyaha degan laba noocba way noqon karaan inay suuqa badeecad usoo doonteen oo ay rabaan suuqa inay wax ka iibsadaan iyo inay badeecad keeneen haddii ay suuqa badeecad keeneen oo badeecad ay soo qaadeen inta laga hortago suuqa inta badeecaddu ay ka joogto iyagoo aan ogaanin qiimo ka yar laga siiyo lama ogola haddii ay magaalada u soo doonteen inay wax ka iibsadaanna laga hortago wixii inta ay joogeen iyagoo aan ogaanin ka badan laga siiyo oo kadibna meeshoodii ay ka laabtaan ayadana lama ogola wayadkhulu fiihi waxaa soo hoosgala alkadibu fii miqdaari thaman waalmuhaman lacagta inta ay la eg tahay in been laga sheego iyo muhamanka inta uu dhan yahay in been laga sheego thamanku waa lacagtii muhamankana waa wixii la iibinayay oo badeecada ahaa mid kasta miqdaarkiisa in been laga sheego inay xaaraan tahay mid kasta sida uu yahay qofku waa inuu sheego wa fii wasfi lmacquudi calayhi shaygan la kala gadanaa oo la rabo in la kala iibsado oo lagu heshiiyo tilmaantiisa inuu been ka sheego iyo wa wakayru dalika iyo wixii intaa soo raaca dhammaantu waa soo hosgelayaan shaygan macquudu caleyhiga tilmaan uusan lahayn inuu siiyo ayadana waxyaabaha xaaraantay ka mid tahay wa daabidu daalika haddii lasoo koobo anna kulla shayin wax kasta takrahu aad nacab tahay an yucaamilaka fiihi akuuka almuslim walaalkaaga muslimka ow kayruhu ama walaalkaaga muslimka qof aan ahayn ilan mucaamaladu muslimiin gaalaba waa dhex martaahe qof walaalka oo muslim ah mucaamalo kastoo aada necab tahay inuu kugula mucaamaloodo walaa yukhbiraka bihi uusanna kuu sheegin oo uu kaa qariyo fa innahu min baabi alkadib waalikhfaa'i waalqishi waa kadib wuxuuna ka mid yahay ceebihii oo la qariyo iyo kishka ayuu ka mid yahay saas daraaddeed wax kastoo adigu aad necab tahay walaalkaaga muslimka inuu kugula mucaamaloodo adiguna qof kaleo walaalkaa kula mucaamaloonin wayadkhulu fii adaa waxaa soo hoosgelaya albaycu bianwaacihi beyca noocuu doonaa noqdo walijaaraat iyo waxyaabaha la kala kiraysto ayaguna soo hoosgelayaan wixii la kala kiraysanaa waa in xaqiiqda laga sheego runtana laga sheego ama bakhaar ha aadeen ama guri ha aadeen ama gaari ha aadeen iyo walmushaarakaat iyo wixii shirko lagu noqona oo laba qofood ay ku shirkoobayaan wa jamiici almucaawadaat iyo waxyaabaha la isdhaafsado oo dhan almucaawadaat waa wixii la isdhaafsado oo dhan wa aajaaluhaa iyo muddooyinkeeda shayga ama ijaarahaad ama beycahaad ama mucaawadaad kas kale ha ahaadeen shay kasta ajashiisa waa in waa in run laga sheego wa wathaa'iquhaa iyo dukumentiyadooda waa in run laga sheego alwathaa'iq waa jamcu wathiiqa waana dukumentiga fakuluhaa yatacayanu cala alcabdi dhammaanteed addoonka waxaa waajib ku ah fiiha dhammaanteed asidqu walbayaan inuu run ka sheego oo u caddeeyo walaa yaxilu lahu lkadib walkitmaan wa fii hada alxadiidi waxaa ku jirta ihbaatu khiyaari lmajlisi fi lbayc marka wax la kala gadana khiyaaru lmajlis sugitaankiisa wa ana likulli waaxidin min almutabaayicayni mid kastoo labada qofooda wax kala gadan ee ah alkhiyaar inuu khiyaar leeyahay bayn alimdaai aw ilfaski inuu beecan uu sii wado oo beecaani la dhameeyo iyo in laga baxo khiyaaraadku way badan yihiin khiyaaru shardiyaa jira khiyaarulbeycaa jira waxaa ula jeedaa khiyaaru shardiyaa jira khiyaarulmajlisaa jira iyo khiyaarulcayd xadiiskan wuxuu ka hadlaa waa khiyaarulmajliska qofa wuxuu soo galay dukaan ama carwuu soo galay ama bakhaaruu soo galay waxbuu ka iibsaday lacagtii waa siiyey badeecadiina waa la wareegay inta dukaankaas uu ku dhex jiro ama bakhaarkaas ama carwadaas uu ku dhex jiro wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo niyo beecii waa ka laabtay lacagteedii si alaabtaadiina waa tanahay waa khiyaaru majliska oo furan tahay inta uu la joogo labadan qofood intay wada joogaan oo furantay inuu yidhaahdo badeecadaadii waa tanaa lacagteydii soo celi midka dukaanka ama carwada jooga ama bakhaarka joogana waxaa u furan inuu yidhaahdo lacagtaadi waatan alaabteeda iisoo celi waa u furanta khiyaaru majlis waayo labadooda mid kastoo ka mid a ah nabigu marka waa sheegay oo wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaar ninka baayica ahna khiyaaruu leeyahay mushtariguna wuxuu leeyahay khiyaar mid kastoo labadooda ka mida ah wuxuu khiyaaru leeyahay beecaan in lasii wado oo saas ay ku kala joogaanoo wixii ay kala gateen ay kala qaataan iyo inay ka laabtaan labadaba maadaama fii maxalli tabaayuc intaba labadoodu meesha ay wax ku kala gateen ay isla joogaan fa idaa tafaraqa hadday kala tagaan habata albaycu wa wajaba baycii waa sugnaaday waana waajibay haddii marka uu ka soo baxo bakhaarkii oo uu ama dukaankii ama carwadii uu ka soo baxo hadhowdii inuu yidhaahdo beyca waa ka baxay alaabtaada qaado xaquma lahaa hadduu rab uu kaa celin karaa laakiin haddii sharci la yidhaahdo uu ku yidhahdo kaa celi maayo wixiina ceeb aysan lahayn xaq uguma liid marka waxaad xaq u leedahay inta meesha aad joogto alaabta inaad iska fiirfiirido hadday ku anfacdana aad qaato haddaad doontana aad iska celido walaysa liwaaxidin minhumaa bacda dalika mid labadooda ka mid a ah, markaas kadib uma furna alkhiyaaru khiyaar inuu yidhahdo waa ka laabtay uma furna ilaa bisababin yuujibu alfaska ilaa inay timaado sabab uu wax ku fasakhi kara maane oo beeci lagu fasakhi karo ka khiyaari shardin khiyaaru shard inuu jiro ayaa ka mid a ah. waxa wax lagu fasakhi karo labadii qofood baayicii iyo mushtarigii alaabtii markay kala gadanayeena mid ka mid a ah wuxuu shardiyey saddex maalmood alaabtan inuu iska soo fiiriyo kii kalena waa ka ogolaaday alaabtii uu qaatay maalin iyo laba maalin uu joogay waa soo laabtay wuxuu yidhaahday alaabtii inaan iska celiya ay igu soo dhacday anfici maaydo xaq uu leeyahay markaas waa soo celi karaa waa bacda khiyaari lmajlis la soca haddee khiyaarulmajliskii markuu dhammaaday oo uu kasoo tegay oo maalin uu joogay ama laba maalin markuu joogo kadib uu alaabta celiyey waa u furantay khiyaaruu leeyahay sababtu maxay tahay hadde khiyaaru shardiyaa jiray oo wuxuu yidhi alaabtan waa kala gadanaynaa laakiin saddex maalmood waa inaan iska soo fiiriyo ama maalin ama laba maalin markii hore khiyaaru shardi uu qabsaday ninka baayacaana waa qabsan karaa ninka mushtarigaana waa qabsan karaa ka khiyaari shardin ow caybin ama cayb yajiduhu uu alaabtii mabiica ahayd uu ku arkay qad ukfiya caleyhi laga qariyey ama khiyaaru shardi ma jire alaabtii markay kala gateen kabacdi ayaa ceeb uusan ogeyn oo wax lagu fasakhi karo ee shaygii mabiica ahaa kusoo baxday xaquu uu inuu yidhaahdo ceebtaana kusoo baxday alaabtaadan adaa iska lacagtaydaysii aw tadliisin ama waxbaa la ishoosgeliyey aw tacaduri macrifati thaman aw muthaman ama waxaa adkaatay lacagtii wax lagu kala gatay eh, ogaanshaheeda ama miqdaarkii muhamanka shaygii lakala iibsada la kala iibsanayo macquudu caleyga miqdaarkiisa in la ogaado ayaa ayaa tacadurtay ayadana wuxuu leeyahay qofku markaas alaabtii oo ku celin karaa wاlxikmaةu fi ihbaati khiyaari اlmajlis khiyaaru majliska sugitaankiisa xikmadda laga leeyahay waxay tahay ana albeyca yaqacu kahiira jidda in badan oo ka mida beycu si dhaksa ayuu ku dhacaa wa kahiira maa yandamu اlinsaanu calىa beycihi ow shiraa'i waxaa badan qofka insaanka ah shayga iibintiisa inuu ka shallaayo ama soo iibsigiisa inuu ka shallaayo fajacala lahu shaaricu lkhiyaar shaarica wuxuu u sameeyey khiyaar intuu meesha joogo kay yatarawaa wayandura xaalahu si uu uga fiirsado oo xaaladiisa uu fiiriyo kay yatarawaa si uu uga fiirsado wayandura xaalahu hal yumdi ow yafsakh beeca ma dhammaystiraa mase wuu ka baxaa wallahu aclam buu yidhi alxadiidu thaamin wathalaathuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu naha rasuulu llah sala allahu alayhi waala alih wasalam nabigu wuxuu reebay can bayci lxasaati beeca oo dhagaxa wa can bayci lqarari iyo beeca la yihahdo baycu lqarar baycu lqarar waa caam in badanoo kamidana waa noo imaan doonaa laakiin lxasaa macnaheedu wuxuu yahay qofaa wuxuu soo galay dukaan dhar lagu gado dhagaxaana marka meeshaan taalla wuxuu leeyahay dhagaxaantaas mid ka mida qaado tuur dharka dukaanka yaalla midkii uu kuugu dhaco waa kaa gadan yahay waxaa dhici karta midkuu rabay midaan ahayn inuu ku dhaco waa ka gadan yahay meel kasta oo dhagaxaasi uu ku dhaco ama mare kasta oo dhagaxaasi uu ku dhaco kudhicitaanka uu ku dhacay uga gadan yahay beeca noocaas nabigu waa reebay ma ansaxaayo ama waxay noqon kartaa in la yidhaahdo dhulaa lagaa iibina dhagax qaado inta uu gaadho dhagaxaas inta uu gaaro ayaa kaa gadan intuu rabay inay ka badanta waa dhici kartaa inay ka yartaan waa dhici kartaa beyca noocaasa nabigu waa rabay beyculqarar uuna soo hoosgelaa laftigiisu rawaahu muslim wa hada kalaamu jaamicun likulli qararin wuxuu yidhi wa hada kalaamun jaamicun waa hadal soo uruurina likulli qararin qarar kasta wax kasta oo la isku kediyo qararku waa iskedin walmuraadu bilqarar waxaa laga wadaa almukhaataratu qofka inuu halis geliyo hantidiisa iyo waljahaala iyo aqoon darro inuu wax ku galo wadalika daakhilun fi lmaysir qararkaas waxaa soo hoosgelaa qamaarka ilaan qamaarku qofku lacag uu dhigtay inuu wax ku heli doono oo lacagta ay wax u fuuli doonto iyo intiisa la qaado doono kalama yaqaan waa mukhaatara fa ina almaysira qamaarka kamaa yadkhulu fi lmuqaalabaati warihaan sida muqaalabaadka rihaanka usoo hosgalaa ilaa rihaana sibaaqi alkhayli walibil wasihaam fakadalika yadkhulu wuxuu soo hosgalaa fii umuuri lmucaamalaat umuuraha mucaamalaadkana waa soo hosgalaa maysirka marna mucaamalaadku galaa marna meelaan mucaamalaad ahayn oo muqaalabaadka iyo rihaantu galaa muqaalabaadka iyo rihaantu maxay yihiin waxyaabaha lagu kala adkaado oo uu ka mid yahay jarada oo turub uu ka mid yahay oo dubnadu ay ka mid tahay oo kubadda la oo ay ka mid tahay waxyaabahasaa muqaalabaad la dhahaa waxyaabaha lagu kala badiyo waxaasoo dhan waa muqaalabaad muqaalabaadka marna lacagaa la dhigtaa oo rahanaa la dhigtaa marna rahan lama dhigto haddii marka rahaan la dhigto waa maysirkii laftigiisii oo waxaa dhici kartaa labadan qof oo turubka cayaare mid kastoo ka mida ah inuu dhigto lacag kii badiyaa lacagta uu isku qaato kan laga badiyaana uu iska tago jaradana waa geli kartaa kubaddana waa geli kartaa la cayaara haddii marka lacag ay la socoto muqaalabaadka noocaas ah waa maysirkii laftigiisii marka muqaalabaadka marna rahanaa la socoto oo la dhigto oo labada qofood oo cayaare mid kastoo ka mid rahan uu dhigto oo kii adkaada labadooda uu isku qaato marna waxaa dhici karta inaan la dhiganin lacag marka haddii lacag la dhigto waa maysir haddii lacag aan la dhiganinna waa muqaalabaad maxdo ah oo rahan uusan la socon haddaba wuxuu leeyahay fa ina almaysira kamaa yadkhulu fi lmuqaalabaati warihaan sida muqaalabaadka uusoo galo muqaalabaadna maxaa loogu magacaabay hada waa wax lagu kala badiyo iyo rihaanta sugu soo galo rihaanna waa lacagtan la dhigana muqaalabaadka marka hadday la socoto rahanna waxaan dhaannay waa maysirka haddaysan la soconna waa muqaalaba faqad ilaa rihaana sibaaqi alkhayl walibil wasiyaam geela ku tartamidiisa rahanta la dhigana marka laga reebo iyo fardaha iyo iyo fallaaraha waxaa jirta saddex shay oo nebigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam uu ka soo reebay muqaalabaadka noocaana laa sabqa ilaa fii khufin aw xaafirin lafdi kalena waa ku jiray hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay laba qofood waxaa furan inay lacag intay dhigtaan ay farda fardaha ay ku tartamaan mid kasta faraskiisa uu la yimaado labadooda kii adkaada hadhoodii lacagta ay dhigteen uu isku qaato waa inta nabigu uu soo reebay sala allahu alay wasalam geelana waa la mid inay ku tartamaan hadhowdii kii adkaada labadooda uu isku qaato shiishkana waa sidoo kale inay lacag dhigtaan kii shiishka hadhowdii ku badiyaan labadooda lacagtoodii uu isku darsado waa inta nabigu ka soo reebay sala allahu alay slam saddexdaa sheey qeyb culummada kamid ah waxay leeyihiin laakiin nin muxallila waa inuu soo galo nin muxallil ah waa inuu soo galo saddexaad waa inuu soo galo ninkaas oo asagu lacagta waxba aan ku lahayn muxallilka macnaheedu wuxuu yahay labadii qof oo lacagta dhigatay midaan ahayna soo gelaa oo asagu lacag aan dhiganayn tartankana waa ka qaybgelaa faraskiisuu la imaanaa saddexdii qofood waa tartamayaan ninkii lacagta aan keensan hadduu ku adkaado lacagtii waa qaadanaa labadoodii mid ka mida ah hadduu adkaadana lacagta waa qaadanaa marka waxay leeyiin ninkan muxalilka waxaa loo soo gelinaa suuradii maysirka si ay meesha uga baxdo ila maysirku wuxuu ahaa laba qofood oo mid kastoo kamida ah rahan uu dhigtay kii ku adkaatana kii ku adkaadana uu qaadanayay ilaa rihaana sibaaq sibaaq alkhayli rahanta la dhiganaa marka fardaha lagu tartamaa rahanta la dhiganaa marka laga reebo iyo walibili geela marka lagu tartamayo wasihaami iyo fallaaraha oo laga wada shiishka fakadalika yadkhulu fii umuuri lmucaamalaat maysirku sida muqaalabaadkaas uu u galo mucaamalaadkana waa galaa hadde mucaamalaadka waxaa ka mid ah ninkan dhagaxa uu tuuraa inuu meel fiican ugu dhici doono iyo meel xun in ugu dhici doono labada waa dhici kartaa fa kullu baycin fiihi khatar beyc kasta oo halis ay ku jirto hal yaxsulu lmabiica aw laa yaxsul waxaan la iibinaa ma heli doonaa mase ma heli doono khatar noocaas ay ku jirto ka bayci alaabiqi waashaaridi sida addoon baxsaday iibintiisa aabiq waa addoonka nin addoon ah oo uu lahaa ayaa ka baxsaday abaqa miduu ka iibiyo wuxuu idhaahday addoonkaas lacagtii uu joogay kala baroo barankaasiina haddaad heshan adaa iskale haddaad heli weydan aday kuu taallaa markaasuu wuxu yhi anaa raadsanaa lacagtii markuu jooga laga siin lahaa lacag ka yaraa laga siinaa inuu helana waa dhici karta inuu waayana waa dhici kartaa shaaridkuna waa xoolaha awraa ka baxsaday ama farasaa ka baxsaday lacagtii uu jooga lacag ka yaru ka siiyey markaasuu wuxuu yihi haddaad heshay haddaad heshana waa kaas haddaad heli weydana waa kaasaa walmaqsuub min gayri kaasibihi iyo dhulkii la dhacay oo ninkii dhacay ninaan ahayn uu iibinaa aw gayri lqaadir calaa akhdihi ama shay inuu inuu qaado uusan awoodin oo gacanta aan ugu jirin inuu iibiyo gayri lqaadir calaa akhdihi waxaa loola jeedaa tusaale ahaan kalluunka badda dhexdeeda ku jira ama shimbirtan cirka iska duule ayuu nin ka iibiyey mana awooda isaga laftigiisa inuu soo qabto u gacanta uu kusoo dhigo shimbirtan meelahan iska duule meelna uguma jirto haddee qafis uguma jirto meel uma joogto nin wuxuu yihi shimbirtaas meeshaas marayaan kaa iibiyey hayuhu yihi waa kala iibsadeen baycaas marka sax maaha wa bayci maa fii dimami nnaasi waxaa la mid ah dadka luquntooda waxaa ku jira oo duyuun ah duyuun uu ka wadaa in la iibiyo khusuusan almumaatiliin kuma sii jirto dadka deynka lagu leeyahay meermeeriya waalmucsiriin dadka waxba aan haysan fa innahu daakhilun fi lqarar qararka ayuu soo hoosgelaa qof baa wuxuu yahay daa'in ninuu dayn ku leeyahay ninka daynka lagu leeyahay hantida waa iska bixi karaa laakiin nin raba inuu daynka lagu leeyahy iska bixiya ma aha waa nin dadka meermeerin ah daynaa lagu leeyahay oo tusaalaan deynka lagu leeyahay waa laba kiishoo bariis ah laba kiishoo bariis aha lagu leeyahay dimadiisay ku jirtaa ninkii deynka iska lahaa qof kalu wuxuu yidhi ninkan aan deynka ku leeyahay labada kiilo bariiska ah ayaan kaa gaday inuu ka gado marka uma banaana sababtoo ah labadan kiishkeen haddii la yidhahdo ma keeni karo ninka haddii uu uu yahay nin hanti haysta oo waxaa lagu leeya iska bixina xataa waxbay ahaan lahayd ninkan labada kiishoo bariiska aho lagu leeyahay waa nin meermeerina ma rabo inuu bixiyo qof kale marka inuu kasii gado sax maaha bayculqarru soosgala ama ninkaani mumaatil ma ahane waa nin mucsiro hanti ma haysto labadii kiishoo bariiska aho lagu leeyahay nin iska bixi kara ma aha labadii kiishoo bariiska aho ku lahaa inuu qof kale kasii gado bayculqarru soosgala marka waa qabla alqabdi intuusan qibloonin ka hor laakiin deynka uu ku leeyahay markuu qiblooda kadib waa iibin karaa ile markaas gacanhu ugu jiraa wa kadalika kullu baycin fiihi jahaalatun daahira waxaa la mid a bayc kasta oo jahaalo daahira ay ku jirto oo aqoon la-aani ay ku jirto yatafaawatu fiiha almaqsuudu oo ujeedadeedu ay kala sarrayso maqsuudka loo iibsanayo ay kala sarrayso fa inaha daakhilatun waxay soo hoosgala fii bayci lqarar ka baycihi maa fii beyti min almataac tusaale ahaan waxa gurigiisa yaalla oo alaab ah inuu iibiyo haddi muxuu yahay waxa gurigiisa yaalla ninuu wuxuu yihi waxaa gurigeyga taallo alaabaan kaa iibiyey alaabtu waa kala qiimo badan tahay waana kala lacag badan tahay qararka qeyb ka mida waayo aw maa fii dukaani ama wuxuu hi dukaankayga waxa yaallaan kaa iibiyey aw maa fii hada almowdic ama meeshaan waxa yaalla huwa laa yadri bihi mana yaqaano waxa meeshaan ku daboolan oo badeecahan kaa gaday maxay yihiin haddee walaa yaclam uusan ogeyn ow baycu lxasaat alatii hiya mihaalu min amhilati algarar ama baycu lxasaa oo ka mid ah qararka tusaalooyinkiisa tusaale ka mid ah kan yaquula inuu yidhaahdo irmi haadihi alxasaa dhagaxan tuur fa calaa ayi mataacin waqacat calayhi alaab kastoo ay ku dhacdo fa huwa calayka bikada intaasuu kaaga gadan yahay hadduu dahab ku dhaco iyo mara hadduu ku dhaco iyo dacas hadduu ku dhaco ma isku lacag ah ma isku lacag maaha isna wuxuu leeyahay meel kastoy ku dhacdo intaasuu kaa gadan yahay haddii qararaa ku jira aw irmihaa fi lardi ama dhulka kutuur famaa balagatu min almada intay gaarto oo dhula fahuwa laka bikada intaas ayuu kaaga gadan yahay waxaa dhici karta shan mitir inay gaarto toban inay gaarto labaatan inay gaarto isna wuxuu leeyahay dhagaxaan tuur meeshay doonta ku gaartae toban kun aan kaa siiyey haddii marka toban ay gaarto hadday labaatan gaarto isku lacag maa isna wuxuu yidhi toban aan kaa siiyey sax maama aw bayci lmunaabadati aw ilmulaamasa ama baycu lmunaabada ama mulaamasa baycu lmulaamasa macnaheedu wuxuu yahay ninku inuu dukaan yimaado maro allaale maradii uu taabto waa ka gadan tahay asagoo aan fiirin oo aan rogrogin in la yidhaahdo wixii aad taabatahay taabashaday kaaga gadan yihiin ama munaabadada oo macnaheedu uu yahay maradan haddii aan kuu soo tuuro dukaan sooma taallo inuu fiirfiiriyuu rabaa soo tuuritaanka aan kuu soo tuuray kaaga gadan tahay hadhowdii haddii loo soo tuuro oo uu fiirfiiriyo oo ay anfici weydo iskama celi karo ilaan tuuritaankii baa looga iibiyey aw bayci maa fii butuuni l ancaam ama in la iibiyo xoolaha waxa uurkooda ku jira neefkani waa riman yahay muxuu riman yahay lama yaqaano in qof laga gado wamaa ashbaha dalik fakullu dalika qararun waadix wa min xikmati shaaric taxriimu hada annawci lima fiihi min almukhaataraat xikmada loo xaaraantinimeeyey baycu lqarar maxay tahy lima fiihi min almukhaataraat halista ku jirta wa ixdaathi alcadaawaat iyo inuu cadaawad keeno alatii qad yaqbunu fiiha axaduhuma alaakhar cadaawadaas oo ah midkood midka kale inuu lacag badan ka qaadi karo qabnan faaxishan mudiran qabni oo faaxishahoo xadka dhaafay oo dhibaato u keena qabnigu wuxuu yahay shaygan inta uu joogo ka badan in lagaa siiyo tusaale ahaan maradaani haddii suuqa ay ka joogto toban dollar in soddon doollar lagaa siiyo waa qabni faaxish ah laakiin haddii toban suuqa ay ka joogto koob iyo toban iyo laba iyo toban iyo saddex iyo toban mid lagaa siiyo qasada qabni faaxisha ma aha qabniga noocaas o dhowday cadaawad keeni kara oo u yidhahdo shay suuqa toban doolar ka jooga soddon doolar iga siida mana yeelaayo awalna hadda waxaa keenay qararka uu galay walihada ishtarada alculamaau lilbaayici culammadu beyca waxay u sharday alcilmu bilmabiic waalcilmu bithaman shayga la iibinaan inaad taqaano lacagta lagu iibinaana inaad taqaano shayga laga iibina waa inaad taqaano cayn ahaantiisa inuu ku hor yaalo ama tilmaan ahaan inaa u taqaano cayntiisu haddaysan ku hor oolinna waa in lagu tilmaamo oo tilmaan waadixa lagaa siiyo walcilmu bithaman lacagta lagaa iibinaana waa inaad taqaano washtaraduu aydan waxay shardiyeen an yakuuna alcaaqidu jaa'iza iza tasaruf ninkan beyca gelaa tasarufkiisu inuu bannaan yahay oo nin wax ku tasarufi kara inuu yahay bi an yakuuna baaliqan caaqilan ninka tasarufkiisa uu jaa-iska yahay waa qaangaar waa caaqil waa rashiid rashiidna rushdiga macnihiisu wuxuu yahay shayga inta uu joogo waa inuu yaqaano suuqa uu ka joogo lianna alcaqda maca sakiir ow kayri rashiid maxaa yeelay beeca ama caqdiga qof aan rashiid ahayn aad la gasho ama cunug sakiir aad la gasho laabudda an yaxsula bihi qabnun mudirun waxaa laga maarmaanaya ah qabni dhibaato keena inuu ka yimaado ilaan wuxuu intay joogaan ma yaqaanaan wadalika min algaraf wa kadalika ishtaratuu alcilma biاlajal sidoo kale culimadu waxay shardiyeen ajasha in la yaqaano ida kaana thamanu أو bacduhu أو ilmabuucu في ilmabiicu fi salami muajalan haddii thamantu muajal ay tahay waktigeeda waa in la yaqaano shay buu iibsaday markaasuu wuxuu yidhi daynaan ku qaatay lacagtana waa iska keena waktiga waa in la yaqaano uu lacagta iska keeni la bil laba bilood saddex bilood kabacdi maalin hebla haddii lacagta oo dhan mu-ajal ay tahay ama qeyb lacagta kamid kamiduu iska dhiibay qeybta kalena wuxuu yidhi daynay igu taho dibdan baan ka bixi doonaa waktiga uu bixinaana waa in la yaqaano u leeyahay thamankii hadduu mu-ajal yahay ama qeyb thamanka kamid haddii mu-ajal ay tahay aw ilmabiicu mu-ajalan ama shayga la iibinabaaba mu-ajal noqon kara waa baycu salam oo kale baycu salam macnihiis wuxuu yahay badeecad aan markaa suuqa oolin ayuu ninkaani wuxuu rabaa inuu iibiyo oo uu lacag helo laakiin markaa suuqa uma taallo wuxuu leeyahay tusaale ahaan bisha laba-iyo tobnaad ayaan waxaan keenaa bariis intaas intaas la eg lacagtiisi hadda iisii hormari lacagtiisi marka hadda loo sii horumarinaa ah. waktigaas marka la gaaro bariiskii oo tilmaamihiisii oo dhan wada wata waa inuu keeno asagaa laga rabaa marka baycu sala macnihiis waa saas waaye ama bariis ha ahaado ama geley ha ahaado ama waxaan cuntaba ahaynba wuu noqon karaa dhar ha ahaado faa'iidada ku jirtaa marka maxay tahay ninkan wuxuu rabaa lacag deg deg ah tusaale ahaan waa beeraley beertii wuxuu rabaa inuu inuu hanti geliyo lacag deg deg uu rabaa marka wuxuu leeyahay raashinka noocaasa ayaan bisha layb tobnaad ku siinaa ninkan lacagta bixinaa faa'iidada ugu jirtaa maxay tahay hadhowdii marka uu soo go-o lacagta uu joogi lahaa lacag ka yara hadda laga sii siinaa marka labadoodiiba faa'iiday ku qabaan waa la ogol yahay lakiin waa in la tilmaamo oo la yidhaahdo bariiska noocaas ah oo intaas la eg oo magacaas leh oo noocaas u eg tilmaan kafaaya ah waa in la tilmaamo lianna jahaalat alajal maxaa yeelay ajalka haddii jaahil laga noqdo tusayiru lcaqd caqdiga waxay ka dhigay qararan wa kamaa yadkhulu fi nnahyi can bayci alqarar alqarar aladii yatafiqaani calayhi reebitaanka layska yska reebay can bayci lqarar sida uu usoo hoosgelaa qararka labadooda ay isla ogol yihiin fa min baabin owlaa waxaa soo hoosgelaa fa min baabin owlaa waxaa owleysan an yadkula fii inuu soo hoosgalo altaqriir wa tadliisu axadihimaa cala alaakhar midkood midka kale inuu wax u hoosgeliyo oo u dhagro wuxuu leeyahay annahyu can bayci alqarar waxaa soo hoosgelaa qararka labadooda ay isku waafaqsan yihiin oo isku og yihiin laakiin waxaa ka sii owlaysan inuu soo hoosgalo taqriirka mid ka mida uu og yahay oo kan kale uu wax u hoosgelinaya kan kalena uusan ogeyn watadliis caddiim cala akhar shaya min umuuri lmucaamala inuu midkood midka kale uu u hoosgeliyo shay umuuru lmucaamala ka mid ah min macquudin bihi aw calayhi aw shayin min sifaatihi shay macquudu bihi ah ama shay macquudu calayhi ah ama shay macquudu bihiga tilmaamihiisa ka mid ah almacquudu bihi iyo almacquudu calayhi farqiyaa u dhexeeya macquudu calayhi waxaan dhahnay waa waxaa la kala gadanaa oo ah badeecada tilmaamihiisa wax ka mid ah inuu u hoosgeliyo waa badeecadii macquudu calayhiga macquudu bihina waxaa jirta alfaad wax lagu kala gato bictuka haada shay iyo inuu yidhaahdo qabiltu ereyada noocaasa waxaa la yidhahda almacquudu bihi waxa wax lagu kala gadanaa alfaada noocaas ah iyo wixii booskooda taagan bictuka haada shay iyo qabiltu yani qabuulka iyo iijaabka macquudu bihiga laga wadaa macquudu calayhina waa wixii ama badeecadii ama musamankii la kala gadanaayey marka macquudu bihigaas wax kamida ah inuu hoosgeliyo ama macquudu caleyga wax kamida ah inuu hoosgeliyo ama macquudu bihiga tilmaamihiisa wax kamida ah inuu hoosgeliyo buyuucdaa marka waxay leedahay buyuuc alacyaan iyo albuyuuc algaa'iba bayc alashyaa algaa'iba waxyaabaha maqan iibintooda iyo shay xaadiraho ujeeda markaas in lagaa iibiyo haddaba ow shay min sifaatihi waa haddii macquudu bihiga uu yahay qaa'ib oo tusaale ahaan salamkii tilmaamihiisii wax ka mid ah haddaan la caddaynin qararkuu soo hoosgelaa tusaale ahaan wuxuu yidhi lacagta hadda iisoo hormaray bisha labiyo tobnaad ayaan bariis kuu keenaa bariisku hadda maasaas ku qiimo ah intuu la eg yahay waa noocee waa qararka nooc ka mid a ah. marka tilmaamihii shaygii macquudu calayhiga ahaa tilmaamihiisii wax ka mid ah inuusan u caddaynin oo uu tadliifku ku sameeyo wlqishu kuluu daakilu fi taqriir qishku dhammaantiis taqriirka waa soo hoosgelaa wa afraadu lqishi qishka noocyadiisa xabad xabadkiisa wa tafaasiilu kala dhigdhigidiisa laa yumkinu dabtuha lama soo koobi karo wahiya macruufatu bayna annaas waana la yaqaanaa qishkana waa tii nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam uu soo maray suuqa magaalada madiina iyadoo nin uu badar iibinaa badarka qeybta korana badar fiicana saaran qeybta hoosena mid roob uu ku da nabigu sal l slam marka gacantuu geliyey markuu gacanta geliyu wuxuu ka dareemay inuu qoyan yahay maa haadaa yaa saaxiba aطacaam waxaan qoyan maxayin asaabatu samaa yaa rasuul allah rasuulka roobaa ku da-ay afalaa jacaltahu fowqa dacam ka yaraahu naas oo kor hadde maxaa u soo saari weysa haddii roob ku da-ay dadku ayagoo og hagateene man gasha falaysa mina wa xaasilu bayci lgarari bayculgararka xaasilkiisu wuxuu yahay haddii lasoo koobo yarjicu wuxuu laabanaya ilaa bayci lmacduum shay aan gacanta lagu haynin in la iibiyo ka xabalilxabala hashaan riman uurkeeda in qof laga gado neefkani waa riman yahay uurkiisa in laga gado ama uurkiisa waxa uu dhali doona in laga gado hashaani sooma rimana waxbay riman tahay waxaas ay riman tahay marka ay dhasho haddana shaygaasi uu rimo waxa uu rimi qof laga gado yaa yaqaan hadi inuu rimi doono lama yaqaan baycu lmacduum waa waxa hadda gacanta lagu hayn iyo wasiniin iyo baycu siniin intaasoo sano in qofka wax looga gado inta sano hadda laba sano miya saddex sano miya afar sano miya shan sano miya wixiina aan la caddaynin aw bayci lmacjuuzi canhu ama shay aan qofka gacanta loo geli karin in laga gado almacjuuzu canhu laga cajisa yani gacan gelintiisa qofkii wax kaa gataadan gacanta u geli karin kalaabiq wanaxwihi waa addoonkii kaa kaa cararay iyo wixii la mid ah aw bayci lmajhuuli lmulaq ama shay jahaaladiisu mutlaqay tahay inaad iibido fii daatihi daatadiisa jaahil laga yahay ow jinsihi ama jinsigiisa jaahil laga yahay aw sifaatihi ama tilmaamihiisa haddaba midka uu leeyahay baayicu lmajhuuli mudlaq fii daati wuxuu soo hoos galaa buyuucu lacyaan daatadiise jaahil looga yahay wuxuu ku yidhi moobeelkan jeebkayga ku jiraan kaa gaday moobeelka jeebkiisa ku jira hadda yaa yaqaana noocuu yahay daatadiisaa jaahil laga yahay lama yaqaano ama wuxuu ku yidhi shaygaa meeshan ku duuduubanaan kaa gaday wuxuu yahay yaa yaqaana daatadiisaa jaahil laga yahay jinsigiisa in jaahil laga yahayna waa dhici kartaa shaygan meesha ku duuduuban nooca uu yahay inuu bariis yahay inuu sokor yahay inuu bur yahay wuxuu yahay lama yaqaano ama jinsiga iyo sifaatka waxaa dhici karta inuu soo hoos galo albuyuucu alghaa'iba ah, buyuuca ghaa'ibka sida salamkii oo kale wuxuu ka iibiyey badeecad badeecadaas oo uu lacagteedii hadda ka hormarsaday wuxuu yidhi marka badeecadan kuu keenaa raashinaan kuu keenaa raashinka uu keena jinsigiisa marka hore jaahila laga yahay ma buruu noqon doona ma bariisuu noqon doona ma sakoruu noqon doona ma saliiduu noqon doona jinsigiisa jaahila laga yahay haddii jinsigiisa la yaqaanana jinsigii tilmaamihiisa la oqoonin burka uu keeni doono waa bur noocee ah intee la eg yahay weel noocee ah uu ku jiraa waddankee laga keenaa tilmaamihiisa lama yaqaano marka jinsigiina waa in la yaqaano inuu bur yahay inuu bariis inuu sokor yahay haddii jinsiga la yaqaano oo tusaaleahaan sokor ay tahana tilmaamaheeda waa in la yaqaano sokorta noocaas oo waddankaas uu soo saaro oo sanadkaas lasoo saaray noocaas waa inay noqoto wallahu aclam halkaas ku joogo